بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الثلاثي المزيد بحرفين ثلاثي lagu ziyaadiyey laba xرف waxaan kusoo dhex jirnay macaani siyaq aziyaada waxaan soo qaadanay thulaasi hal xaraf lagu siyaadiyey ama afcala ha ahaado ama faacala ha ahaado ama facala ha ahaado iyo mid kastoo ka mid a ah macnaha uu leeyahay haddana waxaan qaadanaynaa thulaasi laba xaraf lagu siyaadiyey waxaa ka mid ah in facala laba xaraf oo zaa'idaha ku jirta hamsada iyo nuunta wa min macaaniha waxaa ka mid a ah, almutaawaca macaanideeda waxaa ka mid ah almutaawaca oo laga wado in uu yimaado ficil mutacaddi ah ficilkaas mutacaddiga ah uu ka dambeeyo ficil laasim ah ficilka hore ee mutacaddiga ah mafcuulkiisii midkan laasimka ah uu noqdo faacil mudaawacaduna waxay ka timid addeecitaan min ataaca haddaba asal ahaan mutaawacadan waxaa iskale waa shaksiga tusaale ahaan xarid qofka hadduu soo qabto ee uu rabo inuu kala gooyo inuu kala go-ana waa dhici kartaa inuusan kala goynna waa dhici kartaa inuu kala go-o waa dhici kartaa hoo kala goyntii uu aqbalo haddii kala goyntaas uu aqbalo waxaa leeyahay wuu kala go-ay xariggii marka mutaawicuu noqday waa dhaga nuglaaday hadduusan aqbalinna mutaawic ma aha qofka haddii aada waxbaree waxbariddii inuu kaa yeelo waa dhici kartaa oo u waxbarto inuusan kaa yeelina waa dhici kartaa haddii waxbariddii uu kaa yeelo waa mutaawic hadduusan kaa yeelina mutaawic ma aha haddaba xarigga iyo shaksiga hadda aan sheegayno ayaa waxay yihiin mutaawiciin ta'hiirkiiyay aqbaleen saamayntii ay aqbaleen waa saamoobeen saas daraaddeeda waxaa leeyahay waa mutaawiciin hase ahaatee mutaawaca almutaawaca markii dambe waxaa loo soo naqliyay ficilka dambe oo laasimka ah ficilkiia waxaa la yidhi waa mutaawic laakiin xaqiiq ahaantii waxa mutaawica asaga ma aha ee ficilka hore oo mutacaddiga ah waxa mafcuulu bihiga ah midka dambe oo laasimka ahna faacilka ah kaasaa mutaawic ah mithaalkan hadda u fiirso qatactuhu waan kala jaray xarigii fanqaaca waa kala go-ay fanqaaca damiir soo kuma jiro oo faacil ah xaggee u laabanaa damiirkaas faacilka ah qaطactuhu haadaas mafcuulu bihiga ah ayuu u laabanaa haddaba fanqataca faacilkeedu waa qatactuhu mafcuulkeeda xarigii macnaheedu marka wuxuu yahay jaritaankii wuu aqbalay waana kala go-ay in la kala gooyo wuu aqbalay markaasuu kala go-ay mutaawicuu noqday marka hadduu kala goy waayana mutaawic ma noqdeen xaqiiqa ahaantii waxa mutaawica ah oo dhega nuglaaday oo kala goyntii aqbalay waa xarigga isagaa mutaawic la yidhaah laakiin ficilkan dambe oo fanqataca ah ayay mutaawic u bixiyeen nuxaadu ilaan waxa mutaawica isagu ku jiraa fanqataca faacilkeeda ayaa xaqiiq ahaantii mutaawic ahaa laakiin hadda nuxaadu waxaa mutaawici leeyihiin waa ficilkan macnahaas ma la fahmay mutaawacada macnaheedu waa saas haddaba in facala yuu mutaawic u noqdaa wuxuu mutaawic u noqdaa facala sidaa u jeedo qataca soo facala ma aha kaasuu mutaawic u noqdaa qatactuu xarigii waan kala gooyo fanqataca waa kala go-ay kasartuhu waan kala jebiyey fankasara waa kala go'ay kasara soo facla ma aha fankasara waa kala jabay hadduu kala jebi waayana mutaawic ma aha laakiin markuu kala jebintii u aqbalay asna uu kala jabay markaasaa waxaa loo bixiyey mutaawic waxaa kala jira kala goyn iyo kala go-id kala jebin iyo kala jabid way kala yihiin kasartuu waa kala jebiyey fankasara waa kala jabay fankasara marka waa mutaawicii waay isagaa kala jabay waa kala gooyey waa kala go-ay waa kala go-ay marka waa mutaawic mararka qaarkood in facala waxaa dhici karta inuu mutaawic u noqdo afcala sida azcajtuhu fansacaja waa ka caraysiiyey fansacaja waa carooday laakiin haddii aad damacdo inaad ka caraysiido oo uusan kala caroonin oo uusan ka caroonin markaa la dhihi maayo waa mutaawic hadda laakiin waa mutaawic azcajtuhu fanzacaja wa qaaluu waxay dhaheen anakhtuhu awrkii waan tujiyey fa baraka uu fadhiistay anakhtuhu fa baraka muxuu ka wadaa waxaa dhici karta in ama facalo la isticmaalo ama afcalo la isticmaalo oo mutaawiceedan aan la isticmaalin oo mutaawaco aan loo haynin ana fa baraka haddii mutaawaceeda la adeegsanaa la yidhaahdo maxaa la dhihi lahaa ana owrkii waan tujiyayo fannaakha waa fariistay saasaa la dhihi lahaa mutaawacii saasuu noqon laha lakin carabta lagama haayo meeshii fannaakha ay dhihi lahaayeen maxay yidhaahdeen baraka waa fariistay walam yaquuluu ma dhihin fa anaakha ma aysan dhihin macnaheedu infacala ma isticmaalin inuu ku dhuhu rabaa anaftu lbaciira markay dhaheen infacala mutaawaceeda uma isticmaalin markaasuu wuxuu yihi walam yaquuluu fa anaakha fa anaakha ma aysan dhihin anaakha de maydaa infacala ah anaakha infacala ma aha ee waa afcala asalkeedii wuxuu ahaa anwakha sida aqaamo oo kale asalkeedii aqwama soo ma ahayn asalkeedii an waka ayuu ahaa waawdii ayaa xarakada laga qaaday nuunta loo naqliyey kadibna waawdii alifaa loo rogay litaxarukiha fi lasli wainfitaaxi maa qablaha alaan cibaaradan sawaabkeedu muxuu ahaa walam yaquuluu ma aysan dhihin fannaaka oo asalkeedu uu ahaa fannawaka ilaan in facalaa meesha laga rabaa waxaa kaloo carabtu yidhaahdeen adradtuhu fadahaba ayay carabtu dhaheen walam yaquluu ma dhihin fandarada ma aysan dhihin carabtu adradtuhu waa nariyey oo fadahaba waa tegay walam yaquluu ma dhihin fandarada waa cararay ma aysan dhihin adradtuhu laakiin carabtu ma ma ma isticmaalaan meesha adradtuhu uu leeyahay sawaabkeedu wuxuu yahay daradtuhu fadahaba daradtuhu waan eriyey oo fadahaba waa tegey walam yaqulu carabtu ma dhihin fandarada ma aysan dhihin inalaqa yajiiu bimacnaa dahaba dahaba macnaheedu ku yimaada indafa'at inuuru bimacnaa tufi'at waa la damiyey yushaariku lmujarada macnaahu midka mujaradka ayuu ku macno noqdaa wuxuu ula jeedaa in facala oo waxaa jirta facala ku macno ah falaa yadulu cala almutaawaca mutaawaca ku tusin maayo maxaa ka mid ah inalaqa yajibu bimacnaa dahaba wuxuu ku yimaadaa iyadoo dahaba laga wado indafa'at innaaru bimacnaa tufi'at waa la damiyey meesha uu leeyahay indafa'at innaaru mutaawaca tusin mayso sax ma aha oo waxay mutaawaco u noqonaya tufi'adaan meesha uu sheegaa waxaa leedahay dafa'tu nnaara dabkii waan damiyey fantafacat way dantay ilaa inuu dami waayaa dhici karta haddii laakiin uu damo waa mutaawacadii laftigeedii iftacala wa min macaaniha waxaa ka mid ah alitikhaad wax samaysasho hulaathigii laba xaraf lagu ziyaadiyey ayaan ku dhex jirnay in facala waa kasoo baxnay waxaan qaadanaynaa iftacala oo min macaaniha waxaa ka mid a ah aliftikaad ikhtatama ay ittakhada khaataman fargashi ayuu samaystay ikhtadama ay ittakhada khaadiman nin adeega ah ama gabar adeegto ah ayuu samaystay khaadim mudakarka iyo muanadka labadaba waa ku dhacaa ya khadiman khadima laa haweeneydana waa khaadim ninkuna waa khaadim labadaba macaanida iftacala ilada waxaa ka mid ah altasaruf walijtihaad dhaqdhaqaaq iyo dadaal wixii ku tusiya iktasaba waa shaqaystay ijtahada waa dadaalay iktataba waa isqoray almutaawaca iftacala macaanida waxaa ka mid a ah mutaawaco oo iftacal ayuu mutaawic u noqdaa facala ayuu mutaawic u noqdaa jamactuu waa soo aruuriyey fajtamacuu waa soo aruureen fajtamacuu waa mutaawic oo ayuu mutaawic u yahay jamaca laakiin xaqiiqa ahaantii waxa mutaawica ah ma taqaanaa yaa mutaawic ah nimankan oo jamaca mudakarka ah jamactuhum fajtamacuu waawgaasna isla iyagu soo u laaban maayo oo faacilka ah xaqiiqaanta ayagaa mutaawic ah, ah. haddaa isku dayda inaad meel isugu keento ee meel aa keeni weydo mutaawiciin ma aha laakiin hadda mutaawiciinay noqdeen ilaan way kaa yeeleen soo uruurintii markaasay soo uruureen marka waan soo uruuriyey meelay kusoo wada aruureen cadaltuhu waan toosiyo factadala waa toosay oo ujeedaahoo ictadala waa iftacala yuuna mutaawic u yahay facala bimacnaa tafaacala iftacala oo bimacnaa tafaacala ah ayaa jira tafaacalana maxay tusin jirtay macaanideeda waxaa ka mid ahay mushaaraka ictawanuu tacaawanuu gacanay isi siiyeen oo isu gargaareen oo isu kaalmeeyeen ikhtasamuu bimacnaa takhaasamuu way doodeen doodaa ka dhex dhacday ayaga lilidhaar iftacala macaanideeda waxaa ka mid a muujin ictadara ay adhara alcudra cudurdaarkiisa ayuu soo bandhigay ictadama ay adhara alcadama wuxuu muujiyey inuu yahay nin weyn oo qiimo leh tafacala waxaan ka soo baxnay haddaba hulaathigii laba xaraf lagu ziyaadiyey oo hamsad wasli ku bilaabanay haddana maxaan gelaynaa asagoo ku bilaabana tama waxaa ka mid a tafacala oo min macaniha waxaa ka mid a almutaawaca tafacala yuu mutaawic u noqdaa facala bitashdid alcayn sida kasartuhu waan kala jajabiyey fatakasara asna waa kala jajabay callamtuhu waan baray oo fatacallama waa bartay waxbaridii wuu kaa yeelay nabbahtuhu waan baraarujiyey oo fatanabbaha waa soo baraarugay laakiin maanta dhan haddaa baraarujina uusan baraarugin mutaawici maaha waa inuu baraaruga kaa yeelo baraarujinta waa inuu kaa aqbalo annisba abtirsina way faa'iideydaa tafacala tacaraba intasaba ila alcarab carabta ayuu ku abtirsaday taqayasa intasaba ilaa qays qays qabiilada la yihahdo ayuu ku abtirsaday atakalluf macaanideeda waxaa kaloo ka mid ah isdhibid tashajaca ay adhara shajaaca wuxuu muujiyey geesinimo tafacala inay takalluf faa'iideyd waa sax tashajaca ayaana ka mid ah laakiin adhara shajaaca inuu tashajaca ku fasiro sax ma aha adhara shajaaca waxaa iska leh tafaacala sida noo imaan doonta sida tajaahala iyo takaafala iyo tacaama tashayaka odayu iska dhiga waay tashaayaka laakiin tafacala macnaheedu wuxuu yahay sida tashajaca macnaheedu wuxuu yahay takallafa shajaaca wuxuu isku kalifay geesinimo ayuu iska dayey taxallama adhara alxilma meesha uu leeyahay takalafa alxilma tajalladana takallafa aljalad wuxuu isku kalifay inuu noqdo nin adadag haddaba takallufkan macnihiisu wuxuu yahay ninku wuxuu rabaa inuu geesinimadaas uu kasbado xilmigaas inuu kasbado jaladkaas inuu kasbadou rabaa waa rabaa inuu ka mid noqdo dadkaas marka naftiyuu ku tababaraa wuxuu ku tababaraa geesinimadii xilmigii dulqaadkii iyo adkaysigii ninkii xaatim ahaa muxuu yidhi walan tastatiica alxilma xataa taxallama wuxuu yidhi ma awoodi doontid alxilma dulqaadka xataa taxallama ilaa aad isku kalifto oo naftaada aad ku tababarto markaas kadib a ah, waxaa noqonaya xaliim alitikaad samaysasho tawasada tawasada alxajara dhagaxii ayuu wuxuu ka dhigtay barkin ay itakhadahu wisaada dhagaxii wuxuu ka dhigtay barkin taradda thawba ay itakhadahu ridaan maradii wuxuu ka dhigtay go tabanaytu sabiya cunugii ayaan waxaan ka dhigtay wiilkaygii ittakhadtuhu ibnan lii wiilkay ayaan ka dhigtay meesha tabaniga uu ka yimid halkaasuu ahaa ah. takraaru lficli atakwin bimuhla ficilka soo celcelintiisa macnaheedu wuxuu yahay ficilka ayaa tartiib tartiib kuu gelaa waa ficil tartiib tartiib kuugu soconaa waa meeshu le atakwiinu bimuhla maxaa ka mid ah tafahama shaygii si tartiib tartiib ayuu usoo gartay hal mar wixii ma wada gelin laakiin tartiib tartiib tartiib tartiib tasamaca macnaheedu wuxuu yahay si tartiib tartiib ayuu markii dambe u maqlay tafaqaha si tartiib tartiib ayuu wax u fahmay tajaraca dawaa'a daawadii ayuu tartiib tartiib u kabaday hal mar ma siinin waxaa kale oo macaanideeda ka mid a ah alictiqaad inkastoo hadda uusan sheegin waxaa ka mid a ah tacadama iyo takabara tacadama ictaqada fii nafsihi alcadama wuxuu ictiqaadiyey nin weyn inuu yahay takabara ictaqada fii nafsihi alkibar wuxuu ictiqaadiyey inuu yahay nin weyn tafaacala wa min macaaniha waxaa ka mid almushaaraka sida faacala ay mushaaraka u faa'iideydo ayay tanna mushaaraka u faa'iideydaa laakiin mushaarakada faacala waxay ka dhex dhici jirtay faacilkeeda iyo mafcuulkeeda haddana tafaacala waxa mushaarakadu ay ka dhex dhacee waa labada shay oo la isku cadfay haddii laba shay isku cadfan ay yihiin haddii laakiin hal shay oo tusinaya laba iyo ka badan uu noqdo ayagu ka dhex dhacaa tusaale ahaan tadaarabnaa naadaasoo labaiyo ka badan tusin maydo waa isgaraacnay waaye ay daraba bacdunaa bacdan qaarkeen qaarka kale ayuu garaacay taqaatalnaa waa islaynay qolaba qolada kaley layday tashaatama arajulaani arajulaan soo laba ku tusin maayo shatama haada haada wa haada haada waa iscaayeen labadii nin waayo haddii laakiin mufrad uu yahay waa in mid kale lagu soo cadfo oo la yidhaahdo tadaaraba zaydun wa camrun zayd iyo camar waa isgaraaceen mudaarabaa dhexdooda ka dhacday macaanideeda waxaa ka mid a attakalluf meesha uu leeyahay takalluf sax ma aha kii horaa takalluf iska lahaa laakiin waxaadu waxay leeyihiin tafaacala macaanideeda waxaa ka mid ah idhaaru maa laysa fiihi ama wax la yidhahdo aliihaam inuu dadka u moodsiiyo inuu waxaan ku sifaysan yahay asagoon ku sifaysnayn aliihaam iihaamkana waxaa laga wada idhaaru maa laysa fiihi wuxuusan ku sifaysnayn ayuu iska dhigaa ee takalluf ma aha isku kalifi maayo tusaale tusaaleahaan tajaahala macnaheedu ma wuxuu yahay wuxuu isku kalifay inuu nin jaahila noqdo maya laakiin tajaahala macnaheedu wuxuu yahay wuxuu iska dhigay ninaan aqoon lahayn asagoo aqoon leh oo noo imaan doontaa nin jaahila inuu yuhu dadka u muujinaa haddana jaahil maaha waa caalim tajaahala taqaabaa nin sawir ah uu iska dhigay waana nin caqli badan ya ha koordadab ninkii koordadab la dhihi jiro kale way tamaarada waa isjirisiiyey mana jirana wuxuu iska dhigaya inuu jiran yahay mana jirana takaafala waa ismoogeysiiyey ninaan waxba ka warqabin uu iska dhigaa waan ogyahay tacaama nin indhoolo ah uu iska dhiga waxba aan ujeedin waana ujeedaa iyo dadka tugsada dadka tugsada qaar ay indhoolayaal iska dhigayo indhoolayaal aan lahayn mogta ha tamaarudun waa lamid ayadan ah, ha lugta inuu jiiska yaho iska dhiga gacanta inuu jiiska yahay xoogaha dadka si ay ugu maaragtay ay wax u siiyaan intay u beerjilcaan mutaawacatu faacala faacalana mutaawicuu u noqdaa kan mutaawiciisii waa sheegay tafaacala oo faacala mutaawic u noqone laakiin kuwii hore soo soomuusan sheegi jirin baacadtuhu waan fogeeyey fatabaacada waa fogaaday asna daacaftu lxisaaba xisaabtii waan laalaabay fatadaacafat waa laban laabantay laban laabay tagtay ifcalla haddana wuxuu ku laabtay midkii hamsada ku bilaabanayay thulaati laba xaraf lagu ziyaadiyey marna hamsuu ku bilowdaa marna ta labadii hore hamsay ahaayeen haddana labadii ta'da ahay u gale haddana midkii wuxuu usoo laabtay hamsada ku bilaabanayo wa min macaaniha waxaa ka mid addalaalatu ah cala alalwaan inuu ku tusiyo midabo ibyada waa caddaaday iswadda waa madoobaaday israqa wuxuu noqday buluug iqbara waa booroobay addalaalatu cala alcuyuub icwara iluu beelay ixwalla wershuu noqday icwaja waa jiisoobay jiisuu noqday icwaja waa qalloocday dheh icwaja waa qalloocday waay athulaathiyu lmaziidu bihalaathati axrufin thulaathi lagu ziyaadiyay saddex xaraf waxaa ka mid a istafcala min macaaniha waxaa ka mid a aطalab raadin istakfara ay طalaba min allahi almakfira istacaana ay dalaba alcawn war wuxuu yidhi gacan halaysiiyo istakhraja macnaheedu wuxuu yahay wuu la soo baxay laakiin istakhraja xaqiiq ahaantii dalabkeedu ma muuqdo ilan shaygiu soo bax yiri lagama wado hadda dalaba minhu an yakhruja saas lagama wado istakhraja waa soo saare waayo laakiin soo saaritaanku camaluu u baahan yahay musaawalat alcamal ayuu u baahan yahay musaawaladya waxaa laga dhigay kaanahu alaba minhu an yakruja laakiin xaqiiq ahaantii alab lkhuruuj meesha kuma jiro waa soo bixiye hore laakiin shaqadii uu qabanayey iyo camalkii uu qabanayey a waxaa laga dhigay inuu ka codsado inuu banaanku inuu banaanka yimaado istanbata waxaa laga keenay nabata almaau idaa nabaca biyihii waa soo baxeen waayo markay soo burqadaan waxa la yidhi nabata almaau marka istanbada istakrajay la mid tahay waa waa la soo baxay waaye ataxawul min xaalin ilaa xaal macaanida istafcala waxaa ka mid a sheegay inuu xaalad ka bedelmo xaalad kale u tago istaxjara tiinu haddaba taxawulkaas sifada keliyana waa noqon karaa daatadana waa noqon karaa istaxjara tiinu macnaheedu wuxuu yahay dhoobadii ayaa waxay isu rogtay dhagax hadda daatadeedii isbedeshay dhooba eeg haddana dhagaxay noqotay ah. istanwaqa aljamalu laakiin hadda waa sifadii tilmaantii ee lagama wado awra intuu isbedelay ayuu wuxuu noqday hal lagama wado maxaa laga wadaa laakiin tilmaamihii owrnimada intuu ka tegay ayuu wuxuu qaatay tilmaamihii halaha saasaa laga wadaa istanwaq aljamal taxawala min jamalin ilaa nuuqin istarjalat ilmar'atu haweenaydii ninay isu rogtay haddee ahaanteedii intay dumarnimadii ka tagtay rag ma noqon laakiin tilmaamihii ragga lagu yiqiinay qaadatay kuwii dumarkana waa ka tagtay ha istasada arajulu macnaheedu ma wuxuu rajulnimadii intuu ka tegu asad noqday maya laakiin tilmaamihii asad ku yeeshaa laga wadaa alitikhaad samaysasho istacbada cabdan addoon ayuu samaystay istaajara ajiiran nin u shaqeeya ayuu samaystay istakdama khaadiman khaadim ayuu samaystay ictiqaadu sifatu shay shayga sifadiisa inaad ictiqaadido maxaa ka mid istacdamtuhu ay ictiqadtu fiihi alcadama istaskartuhu waan yaraystay istacdamtu waan weynaystay inuu weyn yahay ayaan ictiqaaday istaskartuhu waan yaraystay ictiqadtu fiihi asikar istakramtuhu ay ictiqadtu fiihi alkaram waxaan ictiqaadiyey nin deeqsiya inuu yahay yajiiu bimacnaa tafacala tafacala asagoo ku macnaa ayuu yimaadaa istafcala istakbara bimacnaa takabbara takabbarana maxaan soo sheegnay ictiqaad inay faa'iideynaysay takabara ay ictiqada fii nafsihi alkibar istakbarana waa la mid wuxuu ictiqaadiyay nin weyn inuu yahay istamtaca bimacnaa tamataca tamataca ayay ku macno tahay laakiin tamataca ayadu ictiqaadkii ma faa'iideyneyne waxa ay mutaawic u tahay mattaca ilan waa soo marnay in tafacala ay mutaawic u noqoto facala waxaa leedahay mattactuhu fatamataca istamtacana waa la mid haddaba istabaana bimacnaa tabayana laakiin istabaana waxaa muuqata inay mutaawic ay tahay inay mutaawic tahay ayay mutaawic u noqotaa facala waxaa leedahay bayantuhu fastabaana bayantuhu waan caddeeyey oo fastabaana waa caddaaday ifcaw cala min macaaniha waxaa ka mid a almubaalaga ku xeeldheeraasho icshawshaba almakaanu meeshii dooggiiyaa ku batay kasura cushbuhu dooggiisaa batay ikshawshana zaadat khushuunatuhu adeegiisiyaa batay waa ka kan yahay icshawshaba isdaada cushbu cushbulmakaan icshawshabadii haddaan soo marayni le soo maaha mar labaaduu soo celiyey waa nafsuhu asayruura ka dhigid ixdowdaba dahru dhabarkii ayaa tuur yeeshay waaye haddaa maqasho rajulun axdab waa nin tuur leh tuur uu leeyahay laakiin markuu xabadkiisa soo baxsan yahay waxaa la yihaha rajulun aqcas axdab iyo aqcas marka cagsi ay isu yihiin axdab waa duu tuur leeyahay aqcasna marka xabadkiisu banaanka usoo baxsan yahay ixlowla shay-u ay saara xulwan wuxuu noqday mid macaan if cawala mid macaaniya waxaa ka mid ah qayb nuxaadda ka mida ah waxay leeyihiin sayruuradan uu sheegaa sax ma aha ee mubaalaqadii ay ka mid ayaga laftigooda waxay dhahen ixdowdaba dahru waxaa lahaa marka tuurtiisu ay weynaato ah, ixdowdaba dahru ixlowla shayna waxaa la yidhaahdaa marka macaanka uu ka bato waa mubaalaqadii laftigeedii ifcawala min macaaniha waxaa ka mid a ah almubaalaqa ijlawada ay daama maca surcati waa degdegay waaye wa huwa min sayr libil ikhrawata safar ay taala waa dheeraaday waaye ifcaalla hadihi siiqatun tadulu cala almubaalagati wa quwati lmacnaa waa siiqo ya tuma ikhrawata safar ay taala istamra arajulu wainamaa yuqaalu mari arajulu wuu kusoo qabtay hadi taas istarjalat imraatu halkaas kusoo qabtay macnaa carabta waxaa laga maqlay inay dhahan istarjalat ilmar'atu haweenaydii ah waxay iska dhigtay nin laakiin ninkii naagu iska dhigay marka la rabo in la yidhaahdo ma waxaa le istamra'a arajulu masaasaa leeyahay istamraa arajulu taxawala min rajul ilaa mar'atin masaasaa lahaa maya wuxuu idhaha waxaa isticmaale facila mari arajul aa leeyahay haweenayuu isu bedelay waa naagoobay ifcaala hadihi siiqatu tadulu cala almubaalagati waquwati lmacnaa iyo macnaha awoodiisa macnaha hadda la sheega waa masdarka la soco wa takunu fi lalwaani walcuyuub waxayna gashaa alwaanta iyo cuyuubta iswaadda leylu habeenkii waa madoobaaday waxa lagu mubaalaqooday haddaba maxay yihiin iswaadda xaggee laga keenay sawaadkoo lagama keenin waxa mubaalaqada ay ku jirtaa waa sawaadka quwatulmacnaad uu ku leeyahay waa quwatu sawaad ay ku tusinaya iswaadadaani laakiin xoogaha mugdi yar markuu jiro iswaadda lama dhaho iswadda isticmaale xoogaa mugdigu markaas waa ron lakin iswaadda haddaad tidhaahdo waa daran yahay ibyaadda waa caddaaday caddaankiisu markuu daran yahay ikhdaara markuu cagaarkiisu daran yahay icwaara marka cawarkiisu daran yahay ixwaalla marka xawalkiisu daran yahay almaziid cala arubaaci rubaaciga midka lagu ziyaadiy almaziidu bixarfin hadda maxaan ka soo baxnay hulaathigii ama hal xarafa lagu ziyaadiyo ama laba xarafa lagu ziyaadiyo ama saddex xarafa lagu ziyaadiyo haddana waxaan galnay rubaacigii oo hal xaraf lagu ziyaadiyey maxaa noo dhiban markaas rubaacigii oo laba xaraf lagu ziyaadiyey almaziidu bixarfin tafaclala wa lmutaawacata lmuaawacata ayuu faa tafaclala oo tafaclala ayuu mutaawic u noqdaa faclala faclala ayuu mutaawic u noqdaa daxrajtuhu fatadaxraja daxrajtuhu waan dildiliyo fatadaxraja waa dhaadhacay bacartuhu waan soo saaray fatabacthara waa soo baxay almasiidu bixarfayni ifcal lala wa yufiidu lmutaawaca wuxuu faa'iideeya mutaawaco oo yuu lala mutaawac u noqdaa faclala xarjamtu libila geelii waa soo ururiyey faxran way soo ururtay meelay isugu timid ay jamactuhaa faijtamacat ifcallala wa yufiidu lmutaawaca iyuu mutaawac u noqdaa faclala dam waan dejiyeyoo fadma-anna waa degayoo waa xasilay qalbigaa u degay qalbigaan u dejiyey markaasaa qalbiga u degay liliqnaa'i can rubaaci lmujarad sidoo kale ifcalalla waxaa loo isticmaala rubaaciga mujaradka in looga kaaftoomo iyo walmubaalaqa mubaalaqana waa la jirtaa uu leeyahay meeshii faclala ka isticmaali lahayd aada ifcalalla isticmaaleen iqshacara waa jiriricooday ishmaazza waa diiday ikfahara waa wejikaduuday idmaxalla waa baaba-ay alishtiqaaq alishtiqaaqu fi lugati waxaa lagu yidhaahdaa huwa binaau kalimatin min kalimatin ukhraa kelimad in kelimad kale laga dhiso ayaa ishtiqaaq la yidhaahdaa waxaana laga keenay min ashaqi maa huwa shaqu waa jeexa waxay ka dhigan tahay labadan kelimadood in la kala jeexay wa huwa calaa halaathati anwaac waana saddex nooc ishtiqaaqun sagiir wa ishtiqaaqun kabiir wa ishtiqaaqun akbar alishtiqaaqu sagiir huwa an taakuda kalimatan waa inaad kelimad soo qaadato min kalimatin ukraa yakunu baynahuma itifaaqun fi lmacna labada kelimado waa inay isku macno yihiin waa inay isku macno yihin waxaa laga wadaa macno guud waa inuu ka dhexeeyo tusaale ahaan hadda daraba iyo darbun isku macno maaha laakiin macno guudaa ka dhexeeya daraba waa garaacay waay darbunna garaac laakiin macnaha ka dhexeeya oo garaaciddii macnahaas guud waa inuu ka dhexeeyo walaxruf axruf al usuul xuruufta usuusha ahna waa inay iska waafaqsan yihiin daad iyo ra iyo ba ay iska waafaqsan yihiin watartiib fi laxruf tartiibkan waa inay iska waafaqsan yihiin oo daada u horeeya ra-a ku xigta ba-a ku xigta tartiibkaasna waa iska waafaqsan yihiin cilmun iyo calima oo ishtiqaaq sagiir ah darbun iyo daraba waa ishtiqaaq saqiir ah waana ishtiqaaqa noocaan ah midka muhiimka ah oo nuxaadu ay ka hadlaan kuwan kaloo uu sheegi doono muhiimad gooniya ah ma laha ishtiqaaqa saqiirka ah waa wax muhiimadda leh alishtiqaaqu lkabiir wayakuunu fii alfaadin bacduha maakuudun min bacdin wuxuu galaa alfaad qaarkeed qaarka kale laga soo qaaday maca alitifaaqi fi lmacnaa wallafdi ayagoo isku waafaqsan macnaha iyo lafdiga lafdiga wuxuu ka wadaa xuruufta iska waafaqsan yihiin macnahana waa iska waafaqsan yihiin xuruuftana waa iska waafaqsan yihiin waa sida kii hore oo kale laakiin maxay ku kala duwan yihiin ayr ana alkhilaafa yakunu fi tartiibi laxruf waxay ku kala duwan yihiin laakiin waa xuruufta tartiibkeeda sakiirka iyo kabiirka waxna waa iska wadaagaan waxna waa ku kala duwan yihiin kelimadan kelimadda kale xagga macnaha inay ku waafaqsan tahay xuruufta usuusha <coughs> <coughs> labadan kelimadood xagga macnaha iyo xuruufta usuusha ah inay iska waafaqsan yihiin labadoodaba waa leeyihiin laakiin saqiirka iyo kabiirku maxay u kala duwan yihiin saqiirka labadan kelimadood xuruufta tartiibkooda waa laga maarmaan kabiirka laakiin ma jirto tartiibu lxuruuf waa ku kala duwan yihiin labadan kelimadood tusaale ahaan alwaaxid iyo alxaadi yaisa iyo cayisa yaisa iyo cayisa mid kastoo kamid a sow quus ma aha isku macno waana isku xuruuf mid kastoo kamid a hamzo iyo wuxuu wataa ya iyo siin hase ahaatee tartiibka waa ku kala duwan yihiin yaisa yaa u horeyda ayisana hamsaha u horeyda tartiibkii xuruufta labadan kelimadood iskuma waafaqsana baynamaa sakiirka labadooda ay isku waafaqsanaayeen sida cilmun iyo calima iyo ilaan mid kastoo kamid a ah cayna oo horeyda laamaa ku xigta miimaa ku xigta sakiirka iyo kabiirka waxay ku kala duwan yihiin waxay isku waafaqsan yihin ma fahanteen hadda tartiibka kaliya ku kala duwan yihiin alwaaxid iyo alxaadi waaxid waxaa laga keenay min alwuxda waaxid marka waa faacil faacil alxaadiina asalkeedii wuxuu ahaa xaadiw alxaadi markeedii hore waxay ahayd alxaadiw sow kalama duwana waa isku macno hadde alxaadi waa midka koobaad waaxidna waa halka cabo haddaba waaxid waawa u horeyda alif a ku xigta xa a kusii xigta daala u dambeeya kana xada ugu horeyda alifa ku xigta daala ku xiga waawa ugu dambeyda laakiin waawdii ya-a loo rogay asalkeedii alxaadiw u ah sooma inaan dhihin waawdii ya-a loo rogay sababtuna waxay tahay waawdu hadday daraf marto qablaha kasra tuqlabu yaa-an waaxid hadduu faacil yahay xaadiw wasankiisa la rabaa waxaa galay wixii aan dhihi jirnay alqalbu lmakaani qalbi makaaniyaha galay wasan in la saaraa laydinka rabaa xaadiw calaa wasni haye ya calaa wasni caafil aye ya caalif waayo calaa wasni caalif waayo sababtuna waxay tahay waawdaani waa faa-ul kelimihi waana u dambeydaa la soco xaadiw ayadaa u dambeyda fadiyaa u dambeyda xaadaana waa caynulkelimihi ayadaana u horeyda alxaadi ayadaa u horeyda daalkaana waa maxay laamulkelimihi xaaduuna ku xigaa marka alwaaxid hadduu yahay faacil alxaadi waa caalif qalbi makaaniyaha kale alishtiqaaqu lakbar ishtiqaaqa akbarka ah wa huwa an taakhuda lafdan waa inaad soo qaadato kelimad uma tacruda fiihi taqaaliibahu asitta kadibna aad fiirido isrogrogiisa ama isbeddelkiisa lixda ah bitaqyiiri mawaadici axruf adoo bedelaa axrufta mawaadicdeeda adoo bedbedelaa wa an takuuna hadihi suura wa an takuuna haadihi suwar waxaa kaloo laga maarmaan ah lixdaas xabo oo halka kelima ka imaanaa almukhtalifa ee kala duwan muntahiyatan ilaa macnan waaxid hal macno inay isugu yimaadaan waa laga maarmaan daraba haddii la rogrogo lixaa ka imaaneen oo see uga imaanaya hadda daad soo uma horeeyo maxaa ku xiga daadka ra-da maxaa ku xiga daraba hal xaba haystaa moogtahay ba-da soo hormari ayadoo weli daadkii uu ku horeeyo dabara dheh meeqaa haysataa laba sooma haysatid markuu daadku horeeyaa laba ka haysataa awow ra-da soo hormari ra-da markaa soo hormarido marna daadka hormari marna ba-da hormari meeqaa ka haysataa afar sooma haysatid ba-da markay hormartana marna daadka hormarinaya marna raada meeqaa ka lix darabaa tiri ra-suga kuguma xigto ba kasii dambeyda maog tahay ba-da soo hormari dabara dheh daadka labadaan marba kuwa horeeya daadku markuu horey labaa ka haysataa soo ma aha hadda waxaan soo hormarinaynaa ra-da haddana daadki le ra ku xogtee maya ra-da waxaa keenta awal awal markaa keento marna waxaa ku xijinaya daadka oo waxaa leedahay radaba marna ba'daa ku xijinaya waxaa leedahay rabada abar soo ma haddana ba'daa hormarine ba'da markaa hormarido marna daadka a ku xijine oo waxaa leedahay badara marna ra'daa ku xijine oo waxaa leedahay barada meeqa kelimad kasta marka lixdaasaa laga rabaa oo hulaasi ah hal macno inay ku dhamaataa laga rabaahay leeyihiin laakiin waa waxaa ugu horeeyey oo ishtiqaaqa noocaana keenay nin la dhihi jiro abu caliyin alfarisi waxaana ku raacay nin ibnu jinni la yidhaahdo laakiin waa ku fashilmeen kelimad kasta in lixdoodu hal macno ay ku wada dhammaadaan waa la woodi kari waayo hal iyo laba iyo waa dhici kartaa laakiin kelimaad badana inta la keena hal macno inay isugu biyo shubtaan laga rabay waa la awoodi kari waayo saas daraaddeed ishtiqaaqani waa faashil waa fashilmay wax jira maaha dakara hada nooc waxaa sheegay ibnu jinni laakiin ibnu jinni sheekhiisa ka horeeyey abu caliin alfarisi uu ka soo qaatay wa hada ishtiqaaq majaaluhu luqa meesha looga hadlaa waa luqada laa cilmu tasriif mithaalu dalika waxaa ka mid ah kalama kaaf iyo laam iyo miima la rogroga haddaba u fiirso kalama macnaheedu jaraxa waayo waa dhaawacay haddana kaafkasoo uma horreynin kaafkiya weli horreeya laakiin laamtiya dib la marinaa miimtiya lasoo horumarinaa kamula ay nootay waa dhammaystirmay kaafta horumaritaankeedii labaan ka helna maogtahay haddana waxaan hormarinaynaa miimta miimta markaan hormarinayna labaan ka helayna ile marna kaafaan hormaraynaa marna laame makala makalat ilbi'ru ceelka haddii biyo badan ay galaan ceelka oo dadka reer baadiyaha wadaanta ay ku dhaamiyaan xoogaa markii biyo badan laga isticmaalo mogta biyuhu waa guraan markii biyuhu intay soo maxaan xoogaa biyo fiican ay galaan waa la makalat ilbiru waa soo maaxay calaashaan biyo fiican markay galaan haddana miimtiiya weli ku horeyda laakiin awel kaafta horeyda hadda laamta hormari malaka dheh gacantuu ku dhigay waa milkiyey miimta markay ku horeyda laba soo kama helin haddana laamtaa hormarine laamta markaa hormarinayna marna kaaftaa ku xijine marna miimta labaa kala kaaga imaane lakama oo macnaheedu uu yahay waa feeray oo meesha mulaakamada laga keenay haddana laamta hormari laakiin miimta ku xiji lamaka dheh lamaka oo macnaheed uu yahay xaraka laxyayhi labada daanuu dhaqdhaqaajiyey cinda alkalaami aw acaam markuu hadlaa ama raashinka cunaa laxyeyhi labadaas daanuu dhaqdhaqaajiyey markuu hadlaayo ama markuu raashinka cunaayo fiiri haddaba wuxuu yidhi wa kullu haadihi taqaaliib lixdan eray oo aan rogrognay tufiidu lquwa waxay faa awood iyo washidda xoog cinda bni jinni ibnu jinni sida uu qabo meel kastoo ageeda wuxuu leeyahay quwo iyo shiddaa ka imaaneen ilan dhaawaca qofka marka la dhaawaca wax xoogle waa inay ku dhacaan shayga markuu dhamaystirmaa waa markuu xoogeysto uu dhamaystirmaa markii ceelka biyuhu ay galaan oo biyo fiican ay galaan markaas kadib a waxaa la yidhaahdaa makalat ilbiru ee wax yariisa markay ku jiraan makalat lama dhaho shayga qofku uu mulkiya saa ku xoog badan qofuna uguma xoog badna shay aa gacanta ku haysato feerkana haddii quwa ku jirta lamaka wuxuu yidhaahday macnaheedu soo ma aha in labada daan uu dhaqdhaqaajiyay cinda alkalaami aw aacaam asna wuxuu yihi quwo iyo shiddo kama marna laakiin ishtiqaaqa noocaana waxaan dhahnay waa ishtiqaaq lagu fashilmay haddaba ishtiqaaqa akbarka ah tacriifkiisa raajixa muxuu yahay an yakuuna bayna alkalimatayni tanaasubun fi makhaarij alxuruuf labadan eray xuruufta mid kastoo kamid a uu wato inuu kan kale munaasib u yahay xagga makrajkaa laga fiirina isku macno maaha isku xuruuf ma aha laakiin xarafka kelimadaani ay wadato iyo xarafka kelimadaani ay wadato ayaa isu dhow xagga makhrajka ama waa isku makhraj tanaasumu fi makhaariji lxuruuf macnaheedu wuxuu yahay kelimadan xarafka ay wadato iyo kelimadan xarafka ay wadataa isku makhraj ah tusaale nahaqa iyo nacaqa nahaqa alximaar dameerkii waa qeyliyey nacaqa alguraab waa dhawaaqay tukihii nahaqa iyo nacaqa laba macnoo kala duwan xuruuftooduna waa kala duwan tahay laakiin ha'da oo nahaqa ku jirta iyo nacaqa caynta ku jirta ayaa isku makhraj ah tanaasubka xaggaasu ka yimid alkhilaafu fi asli lmushtaqaat mushtaqaadka yaa asal u ah khilaafaa ka jira dakara alculamaau culamadu waxay sheegeen alkhilaafa fi asli lmushtaqaat wa mima dakaruu waxay ka sheegeen wa mima dakaruu waxyaaba ay sheegeen waxaa ka mid a dahaba albasriyuuna reer basra waxay ku tagay ilaa ana almasdara aslu lmushtaqaat masdarku inuu mushtaqaadka asal u yahay isimka faacil asaa asal u ah isimka mafcuul asaa asal u ah ficilka maadi asaa asal u ah mudaarica asaa asal u ah maadiga asaa asal u ah amarka asaa asal u ah waxaasoo dhan sifada mushabaho asaa asal u ah ismu tafdiilka asaa asal u ah wadahaba alkuufiyuuna waxay ku taga ilaa ana alficla aslu lmushtaqaat weliba ficilka maadiga ah ayaa asal ahay dhaheen waxay leeyihiin masdarkuna waa mushtaqun min alficli lmaadi masderka laga soo dhalaaliyay leeyihin ficilka maadiga ah wa cinda abi bakr ibni طalxa ana kula min almasderi walficli aslu binafsihi ninkaasna wuxuu yidhi mid kastoo labadood kamid a ah waa asal laysa axaduhumaa mushtaqan min alaakar wa laysa mushtaqan fi laakar kan kale lagama soo ishtiqaaqin wlmadhab athalith madhabka thaalidka aqalu shuhrata min almadhabeyn alawal wathani labada madhaboo hore waa caan laakiin madhabka thaalidka ah shuhradiisu waa yar tahay wa khayru man naaqasha haadayni اlmadhabeyn ibnu lambari abulbarakaat fii kitaabihi alinsaaf fi masaa'il alkhilaaf dadka ka munaaqashooday labadan madhab isbarbar dhigooda waxaa ugu fiican buu yiha ninka ibnulambari la dhihi jiray abulbarakaat kitaab la yihaahdo wuxuu leeyahay alinsaaf fi masaa'il اlkhilaaf mas'alada tamaaniya cishriin oo ka munaaqashooday al-insaaf fi masaa'il alkhilaaf wuxuu ka hadlaa masaa-isha ay isku haystaan kuufiyiinta iyo basriyiinta oo naxwaha ah laakiin inta badan basriyiintu la jiraa nimanka kuufiyiinta waa saaran yahay kitaabka marka waxaa taxqiiqiyey ayaan dhexe moxamed muxudiin cabdulxamid bacdamaa inta badan uu u iisho oo uu la jiro nimanka basriyiinta ah oo nimanka kuufiyiinta ahna inta badan uu saaran yahay uu wuxuu saaray tacliiq markaasuu wuxuu u bixiyey alintisaaf min alinsaaf alintisaaf min alinsaaf kitaabka noocaana marka haddii inuu celiye ma ahayn ilan kuufiyiinta laftigooda waxaa la rabaa in cadaalad loo sameeyo masalada ay soo tarxinayaan in cadaalad u sameynaha rabaa nin masriyiinta un iskala jira lama rabo kitaab kale oo labadooda isbarbardhiga oo basriyiintan aan la jirin kuufiyiintan aan la jirin inuu celiyaa ficneed almasdar masdarka ismun dalla calaa macnan aw xadathin gayru muqtarinin bizamaan masder waxaa la yidhahdaa ismun dalla isim ku tusiya calaa macnan macno ku tusiyey isimka macno ku tusiya ow xadathin ama xadath ku tusiya xadathka iyo macnuhu waa isku mid isimka ku tusiya xadathka oo loo yaqaano ismulxadath kaasaa masder la dhahaa macnahaas waa la fahmi soo maa hadda ka horna waa soo sharaxnay xadathka isimuu leeyahay xadadku waa dhacdada isimay leedahay xadad kasta carabtu magacay u bixiyeen qofka hadduu galaas biya intuu soo qaato afka uu saaro ee biyihii uu dhammeeyo calooshiisa uu ku dhammeeyo hada xadad xadad xadadkaas carabtu magacay u bixiyeen waxay ku magacaabeen ashurbu ashurbu haddaba maxadadkiiya ase waa ismun lihada alxadath ismu hada alxadath waayo yaa xadadkii ah camalkan uu qabanaa hadduu raashin intuu soo qaato hoosta soo dhigto marna gacanta kusoo qaato marna afka uu geliyo uu diro waa xadad xadadkaas magac ma leeyahay magacuu leeyahay maxaa la yidhaahdaa al aklu al aklu haddaba xadadkii ma la soco waa ismun lihada alxadath ul hadduu soo qaato oo qof uu la kor fuulo waa xadath xadadkaas carabtu magaca ma bixiyeen ha maxay u bixiyeen addarbu haddaba alaklu iyo ashurbu iyo addarbu mid kastoo kamida waa ismun lixadath mucayan ilan axdaaftii way kala duwan yihiin laakiin mid kasta oo kamida waa masder shaygaana ismuxadath ma yahay haa waa masder ha ka laba labayn laakiin iska hubi inuu yahay ismuxadath marba hadduu is uu noqdo isim lixadath mucayan waa masder saas daraaddeed masderku waa ismun dalla calaa xadathin isimka ku tusiya xadath masdar la dhahaa lakin axdaaftu way kala duwan tahay maadaama axdaaftu ay kala duwan tahayna asmaadeedii way kala duwan yihiin asmaa laxdaaf maxaa ka mid ah almashyu aljuluusu alqucuudu alqiraaa alkitaaba annawm wahaakada dhammaantood soo asmaau axdaathin ma aha mukhtalif ah mid kastoo kamida waa masdar haddaba in la fahmaan rajeynaa ismun dalla calaa macnan aw xadatd gayra muqtarin bizamaan laakiin zaman lama xiriiro ayra muqtarin bizamaan markuu leeyay muxuu ka ixtira muxuu ka ixtiraazaa maadigii ama mudaaricii ilaan mid kasta oo kamid a ah wuxuu ku tusiyaa xadath laakiin zamanaa la xiriira naxw tusaalahaan darbun cilmun indilaaq istikfaar idminaan waxaan oo dhan asmaa axdaad soo ma aha mid kastoo kamid a ah masder aan leenahay adaba darbun bacdama ismu muxadath uu yahay fa huwa masdar cilmun bacdama uu yahay isimku tusiyey macno ama xadath waa masder aan leenahay inilaaq waa sidoo kale istikfaar waa sidoo kale idminaan waa sidoo kale wlmasaadir calaa nawcayn masaadirtu waa laba nooc masaadir usuulu masaadiru usuulin hulaahiyatin afcaal hulaathi ah masaadirteed wa masaadir maa fowqa hulaathi iyo masaadir waxa masaadirta ay u tahay uusan hulaathi ahayn oo rubaaci famaa fowq uu yahay almasdar hulaathi masaadir lficli thulaathi taأti calaa awsaanin shataa ficilka thulaathiga ah masaadirtiisu awsaan kala duwan bay ku timaadaa ficilka thulaathiga ah masdarkiisu awsaan badan uu leeyahay walaa tataridu calaa qaacida haabita oo wasnin mucayan mana ku qiyaasoodo qaacid mana ku qiyaasoodo qaacido oo haabit ah oo loogu soo hagaagi karo ama wasan mucayana ma laha walaslu fiiha cinda bni yaciish wagayrihi an tuxfada xifdan ibnu yaciish sida uu qabo masaadirta hulaasiga wuxuu leeyahy qiyaasba maba lahaba ficil kasta masdarkiisa sidii carabta looga maqlo a loo isticmaala u leeyahy laakiin meel qiyaasoo loogu soo hagaago ma laha lakin in badan nuxaadda kamid ah waxay leyiin qiyaas uu leeyahay ibnu malik lamintu afcaal waa ku sheegay walaa yuqaasu calayha looga qiyaas qaadan maayo walidalika ihtamat ilmucjamaatu qaamuusyadu waxay xooga saareen bijamcihaa masaadirtaas inay soo ururiyaan fa xukmuha xukmu lugati min xaytu samaac xukunka masaadirtani wuxuu yahay xukunka lugada min xaytu samaac ilan luqadu waxay ku xihan tahay samaac wlafcaalu hulaaثiyatu calى halaaثati abniya afcaasha hulaaثiga waa saddex wasan facala facila facula mithlu dahaba lazima xasuna falwasnaani alawalaani yaatiyaani laazimayn wa mutacadiyeyn labada wasan oo hore oo facala iyo facilo ah laazimna waa noqdaan mutacadina waa noqdaan wlwasnu thalith yakunu laaziman faculana laazim kaliyuu noqdaa wallahu aclam halkaas ku joogo